hayow galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeena gibdigin ku noolog gebi ahaantiin galab wanaagsan mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal waa maalinta afaraad ee toddobaadka waa maalin talaada barnaamijka galab wanaagsanna muddadu hawada ku jira waxaad ku dhageysan doontaan heesii hore kuwii dhexe iyo weliba kuwii dambe kelikeli lamaane sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sheekadii xiisaha badneed ee xubma iyo xariir dumar mar kale soo dhowaada saaxiibayaal galab wanaagsan sidoo kale barnaamijkeena galabta waxaa qayb ka noqon doona maadaamay tahay galab talaada barnaamijka xubintii noo sheekee ayaa galabta miiskii noo saaran sheekooyin dhowr aad ah inoo soo dirteen waan idiin aqrin doonaa doonaaye soo dhowaada galab wanaagsan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 galab wanaagsan deeqa soo dhawow sidoo kale farsamayaqaankana waxaan leeyahay galab wanaagsan saaxiibada qiimaha leheena dhegeysanayana mm, galab wanaagsanaa markale leenahay galabta waa talaado mm. saaxiibada sheekooyin dhowra ah ayay noo soo direen sheekooyin aada u xiiso badan ayay muuqda mm-hmm. galabta intuu waqtiga naga gaarsiiyo mm-hmm. waan u aqrin doonaa saaxiibada aad iyo aad aadna way ugu mahadsan yihiine mm-hmm. waan usii hormarinayaa saaxiibada bal deeqa intaan sheekooyinka u gudagelin waa u fakfakanooyaa <laughs> eh, eh, bal markaan dhankii kaalmaha suugaanta sida maaragtay barnaamijka dhaqankiisa uu ahaa aan ku daahfuranaynaa waxaan saaxiibada barnaamijkeena galab wanaagsan galabta ku daahfuranaynaa hees oo ku luuqay cumar dhuule cali heeskan waxaa la yiraahdaa ceelasha bari ceelasha bari aan soo dhegeysan

gardahankuwa reeri buurdhaaboon ka baaqayba nanadii hawdo bimeeyey naftan bogsin jilayga kaaqaadyo layna kala qariye allaqacdan ku arkaan isbo cashaq waa bela oo maabuuranin ku barrinsaday oo jidhkaygu bede luuka buuxsamayoo bogsiin kari wayay boobshidane burdahan ku dhammayninu baxo inu hagaagitin mame hilinkiyo ku soo hirtay hugunkii reeraha oo sahanwa qaystay hoygoodo kamaan helintaanu hawlga layga kaaqaadiyo kama qaado saaxiibadayoo dhalinti suqa wan iswada seegno adunba sabab tale safiya dhahawo intan se layga kala qari Mm-hmm. alele waxbaa ka dhacay layga qaadiyo layna kala qariyo alla qaacdan ku arkaan isqoonsaday cumar dhuule cali ayaa ku luqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsanna daafurayo waheed saaxiibada mar kale galab wanaagsan ayaan hawada ka leenahay mm-hmm. saaxiibada galabta sheekooyin aada u fara badan ayay nala soo wadaageen aad iyo aad sheekooyin dhowr ah ayaa ii mm-hmm. muuqda sheekada ugu horeedla dhankeyga haddii aan soo qabto deeqaay mm-hmm. waxaa la leeyahay amaba lagu bilaabayba waan idin salaamay daadayaasha galab wanaagsan galab wanaagsan waan kaa qaadnayna mid taalacayna hawadan kuusoo marinaynaa dhageystahan waxauu yiri waa cabdiqani oo jooga degmada boondheere nin ayaa nin imaam ka ahaa masaajid ayaa mar walba wuxuu salaad ka bixin jira oo leeyahay jamaaco u fara badan mar walba uu salaada dujinayna bisinka kama bilaabi jirin ah. maalintii dambe ayay jamaacadii isweydiiyeen shiiqa muxuu bisinka uga tagaa markasto mhm. ugu dambeyntii waa israaceen shiiqiiy u tageen waxayna weydiiyeen maxaad bisinka uga tagtaa markasto salaadna dujinayso mhm. shiiqiiba wuxuu yiri aniga bisinka kama tago mhm. balse waan sireystaa ah. oo hoosa u akristaa bisinka <laughs> idima maqashiiy waa sireystaa waa ay kasoo tageen markii dambaa qaar kamida ah jameecada mhm. waxay ku tashteen in marka markuu shiiqa tujinayo salaada mhm. uu faataxada markuu dhameeyo inaysan maqashiinin aamiin Ah. oo marka salaada oo imaamka tujinaa waladaale markuu dha aamiinmarka waxay ku tushteen eh. inaan aamiin kala maqashiin hadda kadib shiiqa maalintii dambe baa shiiqa isagoo warmuuqo ah eh. mhm. uu bilaabay inuu salaatii dujiyo mhm. jameecadii mhm. markii uu dhameeyey faatixadii uu yiri wala daaliin halkii uu ka sugay aamiin shibay shib cid u jawaabta male <laughs> sheeqi oo yaaban mm. ayaa gadaal soo fiiriyaa laleeyahay waa markii salaad dhamaata kadib weydiyaha mogta waa usoo mm-hmm. jeesta markaas wuxuu yiri mm-hmm. maxaa idin helay mm-hmm. soo aniga yaabay hal qof oo aamin tiraada waa idinka waaya maanta maxaa idinku dhacay <laughs> markaas intee qosleen waxay ugu jawaabeen eh. shiiqow sidaad bisinka u saraysatay <laughs> <laughs> sida aminta usreesataywaxbakadhacayahay aada u mahadsanyaha cabdiqaniyo sheekadana la wadaagay dhegeystayaashana sheekooyinkooda waanu aqrin doonaa intuu waqtiguna gaarsiiyo aad iyo aad waayahay mar kale galab wanaagsana saaxiibada waa leenahay deeqaay markaan dhankaaga soo maahan Eh, mm-hmm. markaan dhankii kaalimaha sugaantan kusoo nasananaa sheekooyinka saaxiibada mm-hmm. waan u akrin doonahal eh, mm-hmm. mar bal intaadan soo qaban heesta dhankaaga su-aal baan ku weydiinayaa waaya masaajid masaajidkan ay wal soo dhacday sheekaba sheeke keentaa hala dhahay hadda ka hor baa waxaa la yiri imaam baa waxa uu tujinaya salaad haye markaas baa waxaa la yiri aayaddii qur-aanku akrinaayo meel ka qalda haye marmar waa dhacdaa maogtahay qofka mhm. bilaadanka inuu wax qaldami karaa shiiqaas jamaacadii uu tujinayay mhm. qof qabato waa la waayay ah. maxay ku dhacday eh. <laughs> qof qabtoo dhaho mhm. waa la waayay ayadda qof ka soxo ayadda wuu qalda soo mashiiqa <laughs> sidee ma aragtay sidee macnaha ku dhici kartaa mm-hmm. camal mm-hmm aayadda hadduu qalday in la saxo ay ahayd laakiin sababta shib looga yiri waa usoo fakaraa jawaabtaas <laughs> waayahay saaxiibadan isii weydiiyaan leenahay bal markaan kalimaha sugaanta markaan hadii aan aadno waxaan soo qabanayaa fanaaniinta dada yar mhm. ismaaciil aarka iyo wardahabi waayahay kuu dhiiba naftayda kuu dhiiba naftayda oo naftiya laisku dhiiba aad iyo waa war fiican nafqaybsi <laughs> baa ka dhacay inaan ku mm-hmm. dhaweysto agtaada ka dhaqaaqa iyo erey kaloo aada u macaan baa kamid ahaa mm-hmm, waxbaa ka dhacay aad iyo aadwaaya barnaamijkeena galab wanaagsanna qeybay ka ahaayeen deeqaado weyn bal eh, markaan mm, mm-hmm. dhanka iyo sheekooyinka ayaan markaan aadaynaa soo maahan waayahay eh, hadda ka hor baa waxaa la yiri ay tiri dhegeystaan noo soo dirtay horta dhegeystaan eh, waxay leedahay waa idin salaamay waa kaa qaadnay magaceyga waxaa la yiraahdaa waxay tiri naciima ayaa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada shibis waayahay naciima waxay tiri sheekadan waa sheeko aada u qosol badan nin faarax la oran jiray ayaa xaramka aaday si uu waajibaadka xajka usoo guto waajibaadka xajka markii uu soo laabtay ayuu soo maray dukaan deyn aada u badan lagaga lahaa markaasuu yiri warbal soo saar boogii xisaabta iigu tiilay <laughs> waayahay deyntu malahaas ka bixinaa <laughs> soo saar buga xisaabta igu taalaad waaya waa nin deynta iska bixin mm-hmm. haye markaas ninkii dukaanlaha ahaa baa yiri war faarax maxajkiibaa ku soo bedelay haye oo wuxuu ahaa miyaa midaad deynta dhiibin <laughs> aan u maleeyay waayahay waa adiga deyntii iska bixinaya ayuu si farxad leh u yiri ninka dukaanka isagoo qoslayo hadalkaas ku yiri aada iyo aad waaya markaas eh, faaraxi baa wuxuu ku yiri mhm. walaal wuxuu yiri eh, wuxuu ku yiri mhm. buugga markii hore faarax cali ah, igu qornaa soo maa markaan xajkii baa tegay xaaji faarax cali magaci ku bedelaan yiri <laughs> hadda ninkaas wiil ma wuxuu soo laabtay <laughs> in xaaji xaaji loogu yeero xaaji faarax <laughs> magaca keliya bedelana marka ah. lindadoo laga sugaa inuu deent iska bideent iska waa soo xajiye magaceyga xaaji ka hormari ka hormari u imaaday waayahay waxaa faarayaashada magaca saas gacan adag iyo faraxyaashawayahay xaaji faarax oo aad u gacan adag aad wixii fagaa faarax magacaas faarax wixii lahow raal naga aad galabta waayahay faaraxyaasha galabta waa gashay baldeeqaayahay mhm. sheekadiina way soo dhowaahasaacadda mhm. waxay tilmaameysaa xiliga saaxiibada dhageysan jiray sheekadii xiisaha badneed ee xurmadarin iyo xariir dumar mhm. sheekada ayaan islaadeynaa qadar adeega bulshadana waa ka horeynayaa saaxiibada dib ayaan iskaga soo laabanayna kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta toddoba-iyo labaatanaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayr cali rooble warqadaha soo qabta soo qabta keen warqadaha soo qabta soo qabta soo qabta warqadaha wati ma jira soo qabta warqadaha soo qabta wakhtiga waa dhammaaday mise saaciden sugaayo soo qabta soo qabta warqadaha soo qabta kutalagal saaxib anaa ugu tegay sababta dabada saxda qalqalad kutalagal loo qaldaa waxaan dhegeysta maadaama imtixaamka uu dhammaaday dhegeysta adinku fiiri maxaa wax samaynaysaa fiiri war maxaa dhacay dhegeysta horta bismi illaahi raxmaan arday marka imtixaan laga waxaas markaa bannaan ku baxdaan waxay ka sheekaysanaysaan laakiin hadda laakiin adinku iskada waaase eh, waa ku farxsanahay imtixaamki waa noo dhammaaday waxaan rajaynayaa eh, guul guul oo weliba guul guul dhaaftay aan rajaynaa idin rajaynaa insha allah ardaydeedii atiin waa idinku kalsoonahay inaad eh, waa arday markuu imtixaam galo wuxuuna u khaldaa taas waa caadi marka waxaawaaymay may waxaas guul idin rajaynaa mida kalena wii wax kala kasoo dee ah, macalinkiiniyaa kolba ahay marka waa idinku mahad celinaa aadaan runtii u dadaasheen waa idin mahad celinaa marka kheyraa idin rajaynaa mm, wakti badanoo farxad lehan wada qaadanay eh, wakti badan oo ay waxaan wada joognay runtii eh, maasha allah oo aad xusuus u mudnaan wada joognay ma idin ilaawi doona ardaydeediyaa tihiin marka imtixaankan waxaan rajaynaa marka natiijada lasoo dejiyo mm. inaad si fiican u farxi doontaan oo aad aad u farxi doontaan oo dhammaantiin dareenkiina farxad idinka muuqan doonto ah, waayo waxaan ku kalsoonahay cilmigii ayna soo barnay marka eh, eh, maya eh, sabrina waa adiga laba daqiiqo laba daqiiqo waama israacaysaan laakiin iyado banaanka sugaha laba daqiiqo saddex daqiiq ayaan haddaad doodid maqaacidda iska fariista waa wayda imaanaywax badan maaha ha waa dee iska faham waxaan saaxiibada kaaga reebay wax kale maahan xanuunsantaha horta maanta maya jini waa fiicanaha iyo shaydaanbe maxaa jiro maxaa fahmaa wax ma fahmooy aniga imtixaanka horta waaba ka dhammaaday oo farxaddaas inaan kula wadaagaan rabaa mid kale aan rabaa inaan goor mar kale inaan is aragno oo aan ku inaan sheekaysanaan rabaa dee wax badanna waad og tahay waxaan isku arkeenaa maxaa dhacay dhib maa jiro war maanta waaba weji qalalanaba iga soo horeeya maanta bismillahi raxmaaniraxiim waayahay waayahay malaha si aad u xanuunsantahay waad iga qaranaysaa laakiin caawaan kulmayna insha allahu taala wada hadlayna hadduu alla idmo ay xanuunkai xagshakinos maxaa midka dhakhtar goorma isku bedesh macalinaba kugu ogaaye maxaa waay xanuunka xagshakinos marka dhakhaatiirta maclimiin isku bedeshee adiga ani adiga waa ballansanayn dad hadda isbaranaya manihin sheekooyin badana naga dhexeeyey marka kuwaas koleyna maqlamaana meel fogay taagan yihiin laakiin jacaylka ani naga dhexey xeerka uu maraayo ayaa ogsoon tahay inaan wax badan ka hadalnaad ogsoon tahay imtixaamka laftarkiisu inaan wax ballanqaad ku siyaad og maxaa maanta dib horta maskaxda dib u celiya horta yaan kula muuqda maanta aniga sheedaanka iskanaar ustaad timuhina ila muuqataa ustaad xasan ma fahamtee qof kale ma ila muuqatid hadda kahor waa ka ballan ergaas inaad mar dambe dhihin laakiin iska ani aad goorme ballanne midka kale imtixaanka anigu ku soo diray imtixaanka ku ballan qaado wax sheekin maxaa imtixaanka waa shaqaysta natiijadeedan u kalsoonahay hal dhibic hal dhibic haddayga maqnaata hal darajo daraja waaxid hadday ga maqnaato eh. maamulaha tagaa fariimahaaga dhanna waa tusaa waxaana leeyahay macalinka wuxuu idhahay haddii aa ii aqbali weysta xiriirka waa imtixaanka waa goosanaya adaana meesha ku ceeboobayo shardigaasuu igu xilaan leeyahay sharaftaadana dhulkay geliya waa ogtahano eh. bidaqiiqa waaxid waana ogtahano facebooka iyo meelahaasna inay sanadkan kacsan yihiin social mediahan ku geynahan kudha waa haaya waa ogtahay adig horta waxaas oo kuleel iyo iska dabawareeg iyo buuq maxaa keena goormaan labadeenna culowna horta bal goormee horta heshiina heshiiskaas goormoon dhex maray yaase gacanta saddexaadee nala jirta siyay ahayd oo markhaatiga ka ahayd ma haystaa cid markhaati ku ah eh, ina heshiina adiga kaali maxaa isku dabaalinaysaa sotaan ani adiga gurigeena kugu imid ani aan heshiinay aan ballan jeceel wada qaadanay uh-uh. sotaan ani adiga uh-uh. guur qorshaynay haba ka yaabin qof kalea u tagtay ani maheen shaydaanka iskanaar wir kastu mar oo kodolobrigeed kaaga dambeey kaad ogeed maaha la yidhi malaha dad kale ay ga dambeeyaan u malaynaya suurtagal maaha wallahi waxbaa isla hadlan ustaado ani waa bixi lahay banaanka saabiri waxay ii taageen waa ujeedaa sumaye eh, wax kale maa kuu dhiman wax kale maaha maanta waxaa i dhihi rabtidna ani waqti muu haaya fadlan imtixaana ka baxay madaxay xanuunooyina guriga aagaa rabaa maanta siyaalo waa xanuunsantahay madaxa laga haya hooyaa guriga ka soo boqda u malayna waxbaa jir jira maanta haya waayahay waa eh, eh, masaana ku baxdaada natiijada soo doonana is arkaynaya haddii aad aragtidna fadlan waxaa natiijada ahayn haygala hadlen jaw waryaa ilaahay qaan wartan oo kale war gabadhii ayaa dhowa jacaylka ii sheegaysay oo iska diyaarinaysay oo wax walba ii sheegaysay oo ii heesaysay isaana aloola sharqoolaa laga dhigano aan laftikii dabaal ahaa waxaan maadaama ay arday tahay whatsappkaygia lahayaa fariimahaygia lahayaa eh, hadda xataa hadaadi waaba xanaaqsanaye buudna kama jiran kara sababtoo ah wixii macali eh, iskuulkiyaa la tusaa baraha bulshada laga maamulkiyaa la tusaa waa fashilanahay fariimahaygiyaa lahayaa eh, wallaahi bilaahi waa talaa iga hoos baxday wallaahi laakiin dhib ma leh iska dhaaf <laughs> balanki aawo balanka maba ogaba waxaan wax afar bilood ka hor laga soo shaqeeyey inuu yahay mid kale waxaa isku sheegan imtixaankii hadaa helay gooydhagoy banaanka saabira ii taagan jaceylkeyga isugooyo nolosheeda hor usii raacana xitaa wiilasha kale ala socdana iska reebaan hadda kadib ka shaqeynaan oo saalax iyo kii kaloo iskariil iyo salbaan mardhaw ah isbaranay waxaasma iska reeba saabirkeyga caashaqa ayga ah, badan faante eh, xabiibi cabaar ay taagneedeen waa ka walaa sumayahay xabiibi ah maxaa aniga kii markaa kusoo xanaaqsano isilooba yasir alla waa iloobinsmarka haddii loogaada xataa xagiigala ani awal buruna u jeclaaye ee ustaadka maqleyno waxaa la dhahay nin qabriyo ninka labada lama kala qariyo sumayo qoftaa maxaa u taqaana sabriin saaxibtii waay saaxibtaa mo ku bishaarayso dimaashadaana waay ucada Eh, dumaashadii wax ma ii sheegin abuwo daraadkan kurigan maalinka imtixaanka u galeen wiilaa jeclahay aan xasdhahay baqiyaanay wada taabe ah, ah, walaalkaay xoogaa xasdhahay ceeb waaye barasho horle barasho horle ah. marka abuwo safarka soo laabta aan gurina maaragta futaanaa kusoo xigtaa anaa guriga la keenaa wacada booskaaga ku bedelayna waliba adiga naga guur hadaa joogtid xitaa weligeena ah, casho milix ahayn wax ah, maskdumaashide diirma cunto yaa naqanaysaa ma fahanti ah. wax ma naga halaabayo daadaba iska dhaaf maxaa saaxiibtinimadeena talagal qadada waynu imaaneen biri biri haa jaa kaltuur baa dhacay hooyaa ku soo baraya anaga ani oo soomaanta balasa imtixaan ka baxnamaanta imtixaan galay ma fahanti mar kalaan ka dhiganayna ha goonina marka maxaa lahay biraad ma noo imaanaysaa beri qado sharaf leh laakiin sida kale haa barshada cusub dukaankaas jalataas marinaya jalaad adin kale cuna loo sii gada aniga imtixaanka hal maalin xataa darta ucunno imtixaankaadhamaadwaa <laughs> dhabaad fest waa joogaabe hooye isag fadhiyanday ayuran fiicantaamaanta farxadna waa idinka muuqata waa arkaya maanta imtixaanka soo dhamaada miya ugu weyna jiro waxa imtixaana hadda waxa waaye horta hurdad dambe kacooyo ma jirto koco ah, hadii loo bilaawdo jaamacadaa la bilaabaa howlo kalaa bilaabsiinmay waanma waanasanaysiin laakiin waxaa lasii joojinaya may saabiro may aniga waxaan rabaa full time in wax ku baratid oo aqoon fiican aad la soo baxdaan rabaa intaas a inoo joogto dhegaystayaal qaybta toddobiyo labaatanaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo waa tahay saaxiibayaalan halkaasi kaga soo laabano sheekadii xurmo daran iyo xariir dumar oo xiisaheeda wadatay deeqa markaan waxaan u laabaneynaa dhankii kaalmaha suugaanta waaya saaxiibada iyo annagaba waxaan wada dhegeysaneynaa ila dhegeysta leeyahay mhm. hees ee ku luuqeyso xabiibo xasan tooxo heeskii ixtiraam gubeed ixtiraam gubaad mhm. ixtiraam gubaad iyo wanaag baan isku ogeyn he waa kaa indhaha washana ah, ayadana dhammaystiri doon iyo aad

so

si unika ladniga adan kaga soo laysku dhaafaya indhergarad haddaa tahay aqlana laysku dhaafaya oo mansore howshan adaa baraye naf lagugu aaminay adaa saaray oogadahay leedahay adiga axdiga qaadayo waanad ken mm. si weygala admigaadaan kaaga soo waxaa kaloo qeybkaa ah ereyada qof biyo yaalaan haddana ooman baa nahay mm. idishay hadmuymaa nafsaad urursataa weyne mm, xabiiba xasan tooxo heeskeedii ixtiraam gubeed ayuu ahaa heeskaasi mm-hmm barnaamijkeena galab wanaagsanna qeyb ka ahay deeqaay si wanaagsan bal markaan dhankii sheekooyinka sheekada ugu dambeysa haddii aan soo qabto maadaama gabagabadii barnaamijka aan isla soo gaarnay mhm. waxaa leeyahay hadda ka horbaa masaajid waxaa soo galay nin mhm. tuuga kadibna kobo ayuu xaday isla markaana muuse bixinay masaajidka ayuu sii joogay isagoo kobiya xaday uu sii joogaa la leeyahay kadib ninkii kobaha laga xada markii uu salaada ka baxay ayuu kabihii waaye masaajidkii ayuu intuu hirada istaagay ayuu kor u qeeliyay isagoo dhahaayo kabaheyga hala keeno mhm. hadii la keeni waayana walaahi siduu aabahay sameeyey ayaan sameynaya tuukii oo albaabka masaajidka taagan oo mhm. aan weli bixin mhm. oo kabihiina gacanta ku haysta ayaa intuu usoo dhawaad wuxuu yiri saaxiibo kabahaaga hoo waa kuwaanaahe waana ku qaldam kuweyga male <laughs> balse saaxiib waxaa ii sheegtaa aabbaha muxuu sameeye <laughs> ninkiiba wuxuu yiri aabbahe koblaan iska baxa ana koblaan lay bixilaa <laughs> tuugii wuxuus yiri ninkaan saa u dhaartay oo wuxuu mm-hmm. abee sameeyaa sameynaa dhahooyo malaha waxaawaaye wax weyn oo soo wadaayo bal intaan dhib lagu geysan kobahaaska dhiib mm. laakiin wax kala ka dambeeyeywiska bixi lahaa waa sheeka aad u qosol badan aad iyo aad dhegeystahaas aad buu mm-hmm. naga qosliyey wuu mahadsan yahay aad iyo aad deeqa dhammaan saaxiibada luley inta aanaan mm-hmm. horta aanan gabagabeyn eh, waxaan aadaynaa fanaanka dalmaryare aan kusoo nasan makaalmaha sugaanta aad iyo aad waayahay waayahay Everyone knows the secret. majaheedu deeqeenka jirsan waaya middan la jaarayee aan jalaaday majaheedu deeqeenka jirsan waaya jamalka shacaniga jagan la mudiye jawiga duubiko uba xujiifa jamalka shacaniga jagan la mudiye jawiga roobakooda uba xujiifa amiyuuba jira dunida jooga duxula jaadi dhayla jowhara amiyuuba jira dunida jooga duxula jaadi dhayla jowhara jabnay iito anigu jogu dheer amaba jarayo jaxayga janay ito anigu joogdhe maba jarayo jaxaygi weye maba jarayo jaxaygi weye maba jarayo jaxaygi weye

midaan u jeelaye ag joogisteeda iyaan ka jiiftay jamashadeeda jeeran cawaynoona jabad yagleelay guri la joogo oon jimca wadagnay jeran cawaynoona jabad yagleelay guri la joogo oon jimca wadagnay liyuuba jira dunida jooga wuxuu la jaadiyey layla jawhara amiyuuba jira dunida jooga wuxuu la jaadiyey layla jawhara jadnay ito anigu jogo dheer maba jarayo jaxaygi weyeed maba jarayo jarayo wajaxayo janay iito anigu jogode jarnay iito anigu jogode mabajarayo jaxigjoogdartan jeclaaye inta dumar jaruqsani adduni ku jeestay aqaanku jantoon la joogi waaye jibista noloshiyo jiridda reerka jarogayaankaba darta ka jeestee awlaad jacayle jaliiluna sii waaya haleyle waxbaa mm. ka dhacay dalmaryare ah. e st c g b s ta nolosha g b s mama <laughs> <laughs> hares meel la aado ah. waa ila socotaa waa ila socotaa waa g b waayahay waayahay mm. barnaamijka nagala wanaagsan deeqlule hadaa barnaamijka intii mm. qeybihi dhexa lagu jiro su-aal ay weydiisa hadii ku soo jawaabteeda ma hadda soo dhacday <laughs> waayahay waayahay saaxiibadana waa laga yaabaa inay isweydiinayaan qaarkood inay jawaabta heleen kuwo kale inay weli isweydiinayaan aada iyo aada qofkii googolka baara kii mm-hmm. kale eh, si walba walbay ahaataba mm-hmm. aniga eh, waxaa iisoo baxday mm-hmm. dadka masaajidka imaamkaasi uu tujinayay inay ahaayeen dad dhagoolyaal ah oo dhagahala <laughs> aad iyo aad aad iyo aad yaa kuu qishay qorsheema kuu qishay <laughs> ma sheegaayo cidda <laughs> mobeelkan fariin ay dhegeysta mashquulsan dayaan oo waaya deeqaay waa ka jawaabtay mhm. guni gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhamaan ah. saaxiibadu ay ku mahadsan yihiin qaabkay barnaamijka loo socdeen siday noogu soo direen sheekooyinka xiisaha badan mhm. intaan u aqrinay intaan u aqrin kuwa inoo mhm. soo diray iyo kuwa inoo soo dirin dhammaanba waxaan leenahay aad baad umahadsantiin mhm. gabagabada saaxiibada waxaan ku macsalaamaynayaa hees e, ku luuqeeda xaliimo qaliif magool allah naxariistee heeskani waxaa la yihahdaa kaanu jirgo-ayo kaanu jirgo waa jeceelkaagii alla janow aawada ujiifsaday saaxiibada waxaa leenahay intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo